kusha si wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo aad noo dhegaysanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkii galab wanaagsan oo idinkaga imaanaya raadiyaha kulmiye galab wanaagsan mar kale ismaqal wanaagsan barnaamijka galab wanaagsan aalaab waxaad ku dhagaysataan kaalimaha sugaanta kuwii dhexe kuwii hore kelikeliga lamaanaha sidoo kale barnaamijka waxaa qaybka ah ood ku dhagaysataan sheekadii xiisaha badneed ee walbaaraduun wadajir barnaamijka galabta waxaa halkaan idkaga soo jeedinaya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 tahay galab wanaagsan farax galab wanaagsan ayaan kuleeyahay buutaan saaxiibada barnaamijkan waxaa leenahay galab wanaagsan halkastoo ay soo dhawow axmed oo nagu soo biirin waxaa leenahay soo dhawow galab wanaagsan mm, axmed soo dhawow hadde <laughs> barnaamijka galab wanaagsan maalmahan mhm. maalmahan horta ka maqnaa <laughs> eh, <laughs> Ah, galabta dib ku xasuusinbilka hor barnaamij garab wanaagsanbarnaamijka <laughs> uh-huh. inkastoo madadaalo u yahay mm-hmm. barnaamij waxawaay oo xoogaa qofka ku nasan karo marka annaga qofka barnaamijka wadan uu ku nasanayaa mm-hmm gabadha ama wiilka xaafadiisa joogan oo ku nasanayamarka barnaamij iska nasiina ah gabdho badan hoos ku qabsadagalabcashada habeenkii lagu diirsadawallah waxaan ku qadoona waaba shaqeeyaaba marka haddii eh, lidhi lahaa balniyo galabku iska nasi laakiin waxaa la dhahay axmed maalinku barnaamijka uu ka qayb galo barnaamijka wuu dhegeystaa si uu isku dhegeystaa wararka waxaa sameyn lafursadaas <laughs> uma hayamasuul badanyahabarnaamijka waa barnaamij oo waxawaaye mutulaadiisa wata waa oo dhan walba waxawaaye mutulaadiis kala ta waxaa leeyahay maalmaha safarkiisa bute mm. xogaha magaalada inkasta kuleyl badan ay ka jirto waxawaaye kuleylka xataa laba iskugu jiraan <laughs> marka kulaylka haddii eh, waxaa la yidhaahdaa kulaylka laa kusoo darsatayna waa dhibaato marka waxay noqonaysaa inwjeceshamugta inay baxdo meelaha qawaha iyo ka jira ay tagto <laughs> ah, <laughs> <laughs> <laughs> hadii lagu dhihi lahaa tikida had lagu siina mhm. ku aadi lahayd safarkaagade may waa sax mhm. horta meesha la ah oo inkastoomeelhasaanteedana ka muuqato waan jeclasidoo kale meelaha kale khaliijka kale gobolada dalka gobolkee jeclaasoo arkomaalmo inaan soo arka waa jeclaan gobolada dalkana gobolada dalka hadda waa dhowr meel inkastoo aan ka tagay weli laakiin dhulkan kore baydhabo inkastoo laba jeer xataan kula laabtay mm-hmm. laakiinse waxaan jeclaan lahaa iridan oo sanaago mm-hmm. kale ama eh, maxaa la yidhahdaa mm-hmm. eh, awdalmeelaha eh, taariikhiga ah waxaan rabaa in meelahaasmarka <laughs> inkastoo waxaa la yidhahdaa meeshaad mataqaansantahay dadka oo soomaali xog tahana qowirid wax la yidhaahdo gabadha xoogaa ninka guurka ka raagtaa maarata iyo dadka da dadka ma jecla maqsuumta waa maantana si lagu mashquuloolmi qofka binaadamka qofka mm-hmm. kala dhalinyarada wuxuu ribasi loo mm-hmm. magaadaysa aduusan si isku ah, mashquulo ah. hadduu qofka lagu mashquulin waa iska dhibaato marka ifraax iyo tiim badan marka meesha ah. <laughs> waa tahay axmed aad eh, ku daafuranayna waxaan noo soo qabanayaa eh, guusha igula raaxayso farxadeeni baa gaadhay suudhaani waa goofo waa tahay halkaas hadaan uga imaano heeskiiheeskan mhm. mhm. aada iyo maalmaha lagu qabsanyahay mhm. waayahay eh, kaalimaha sugaantan weli bartanka kaga jirnaa waxaan soo qabanayaa heesii kuwada luuqeynayaan yaasiin axmed digfir iyo siraad cabdulle heestan waxaa layirahdaa boodhari

bilixumada allahayow maxay baday wilka baadna maxay baray baroorta daylka basra jifiway maxaa ka baxsaday uuda adna baafinaysa aroortaada ilka masrijifiwaay maxaa ka baxsaday wdu adna faafinaysa Thank you. Oh dherigaad maqashee beer la dumare oo dherigaad maqashee baxdanahay maxaad bafinaysaa maganahay maxaad baa filisaa odanbacideediyo wadhari haddaa tahay haddaa tahay odanbacideediyo wadhari ma ka bogsatay xashaqii inkastan bad qabo habla bahayaalo boqorku nimceeyo bidixdooda quruxdana biyata hablamoodo baashaalinaahuun boga iyo laabtiro ani beerka tagi jirinkastun hab la baahiyaalo boqorku nimceeyo bilixdooda quruxdana biita hab la moodo baashaalinacayuun bugga iyo labtayo aan beerka kaga jiro

weli kama buusoonin faganbaaxideedii weli kama buusoonin mabaabuu jacaylke mabaabuu jacaylke hableheenu baare ma barteen ma barteen ma barteen jacaylkii ma barteen ma barteen ma barteen jacaylkii hablehenu baare

boqol jeer aniga waygu badayninba boogta ku taala asagay balbasha ninba boogta ku taala kugu tagan awliyadan u barinu lahaa kaa bogsiiye inahay adna bogta kugu taagan awliyadan u barinu allah kaa bogsiiye aad sharaftan qado bishimaha qaniino habaqine adkayso adkayso adkayso booqta kugu tacaal awleedadku bariidho allah ka bogsiye bilad sharafkan qaado adkayso

jacayl baylah ka hele

على حلو معنا على حلو waayahay bisankoon qabsadiyo baryadii ilaahay kama tegeyn yaasiin axmed digfeer iyo siraad cabdulaahi aqwada loo qeynayay barnaamijka gala wanaagsan ayaa qayb ka ahayd waa tahay markan waxaan isla soo gaarnay dhegeystayaal haddii aad dhegaysan jirteen sheekadeenii walbahaar aduun wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada qaybta afartan iyo ee sheekada walbahaar adduun oo xilligan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda kulmiya waaan fikradii bashiir maxamed kheyre bal horta saaxiibkayga sidaan ayuu naqdo ku dhufta waa ujeedaa wax inaa aadoha gabadhaas oo sulaaqi saaxiibkayga waa ujeedaa soo noqda horta ku dhuftay marka dhankaada aan sii aado wadadaana aheeda umalaana wadadii degneed waa taa gurig waa ii muuqdaaba walahi saaxiibkayga saaxiibkayga aadaa ugu murugaysanaa wallah <clears throat> bal aan gargaraaco guriga guriga ayaa joogo waayo waa wiilkii samiir maalin dhaxas la soc waa fiicanahay abbo horta waxaa ku weydiinaa mhm. arrinta samiir ku dhacdo ma arrin run ah mase wax aniga ijilayseen waay saaxiibo waa fahmi waaye jilin ah <laughs> wax ma la socotid Eh, sulaaqa mala aroosay sulaaqa mala aroosay oo la suuxo isagoo saas ku haayo had isbitaal loo yaallaa hadda ninka madax ma looga jiraa bis waay ku dhuftay saaxiibkeyga aada ugu murugaysanahay run waay miya hadda ninka waalayha miya samiir hadda ma waashay xalay muu ma seexanaan ku dhaxay hadda intuu yaallaa ma ma seexan maanta oo dhan alla ninka maxaa u sameyn karaa ani samiir nolosheeda jecel ima sheegin maxaa sababa markan aan madaxeega u waashay ma ninkaas indhihiisina ka dirinteed wuxuu wax badan oo qabtay inta lacag kugu shubaa waa ujeeday abu aniga indho waxba maka dareemi kari aniga laftigeyga qof wax jecela aan ah, jeceelkana waa dareemi karaa laakiin qofka aan jeclaa bisaan dareemi karaa waxa sii jirana aniga walaaltinimo iyo saaxiibtinimo iyo asxaaba igu siin jiray maalin gelinkeedana jeceel iima sheegan marka hadda hadday xaaladda runtahay wallahi waa dhibaato weyn anigana qof kale aan jeclaa birina meherkeygaa dhacaayo calaa kulli xaal hadda ani waqti ma haayo adna waqti ma haysid <clears throat> guurkaagan allah kuu barkeey waa ku farxsantaha ujeedaa aamiin farxadaada meeshay ku jirtaa aadaa ugu jeedaa hal bes waa ku sameynaa halmid walaalo waxaan dhib ugu ahayn oo aniga broblem ii keenayn hadday tahay waa ku sameynaa walaal guurkaaga cawaar qalad ku ah maahan haye maxaa iga codsane waxaan kaa codsanaa hal mar saaxiibkayga inaa u tegtid waxaa laga yaabaa mar haddaa u tegtid isbitaalka a ku booqatid inuu ii caafimaado waa saaxiibka keliya aan ku leeyahay eh, in ilinta iska tirno caafimaada insha allah wiilkeen ii daxtaa iga jebin aniga maxaa waay ilinta kaa soco ani xitaa waa ku xumaa samiir xanuunkiisa waa idhibaysaa soo moogid samiir wiil isku fiicana waaye waa isku dardabsooma wallahi aadaa uga xumaa waxaan shalay ilaa maanta sidii u taaganahay saaxiibkayga aad cilis ku haya maxaa saas uga gashuula saaxiibkayga adiga waqti marka hore si ma yeeline mhm. bal hadda maxaan sameynaa waayahe bal hal mar waa ku baryaa iraac bis ay soo arag isbitaalkuu yaallaa suleeq suleeq suleeqoo ku haaya mar hadduu ku arko indhaha ku saaro waxaa laga yaabaa inuu caafimaado saaxiibkeyga waxaa keliya ii muhiimsan saaxiibkeyga inuu caafimaado bal hal mar ina mari waa soo noqon anaa kusoo celinaa guriga kugu soo celinaya waa dhibaato wiilkan wuxuu iga codsada hal mar inaa samiir isbitaalka ku booqdo samiir waa wiil walaalkee ah oo haddana aan asxaabnahay xanuunkiisana kuma faraxsan runtii aaday ay dhibaysaa weliba xilliga arooskayga dhici lahaa in isagana dartay u xanuunsada oo maanta isbitaal yaallo waa nasiib darro kale oo iisoo hoyatay haddana hadda aniga waa isdiyaarinaya hooye waxaa igu tiri guriga haka bixin arooskaaga waaye ma aqaano guriga dhan waa la buuxaa sababaan ku bixi kara maoga kii qaalid ahaa waxaa laga yaabaa albaabka markaan ka baxo inuu arko isagana niyada ma ka dili kara nin kale ah madaxeyga maanta u waashay osbitaalia lama dhigi kari laakiin haddana waa ku qasbanahay anigoo fiirinaya biniaadanimada iyo eh, barashada eh, samiir iyo wanaagii aan ku barta inaan maanta isbitaalka aan ku booqdo waa inaan goaan aan gaaraa walaal waa israaca inaana kaxey suleyqa soo gal qolkaanu ku jiraaye haye haye bal nakaxeey bal suleyqa samiir

gacanta qabsanaa suleeqaya samiir maxaa waaye samiir allaaniga dhibaatadan maanta samiir madaxeeg bay usoo gaartay samiir samiir sulaaqa kuna hadlaysa hal mar kala fur samiir samiir aniga dartay indhaha kala fur samiir samiir allaaniga allaani maxaa sameeyey nasiib daraan sameeyey xitaa hadaa lacag ka qaada xitaa wax kale aalan hadda madaxeega mu aniga sidaan u yahay samiir samiir samiir sulaaqa kuna hadlaysa hal mar hadal abo samiir samiir indhaha kala fur samiir walaalow gacali saabir ninka xaalad xunoo ku jiraa eh, eh, hadda maxaa sameynaa hadda cirbadaal dur rabaa waa ujeedaa cirbadaal loo taagay ina bar aan iska baxnayn hadda dhakhtarkaa soo gala bulshada la hadlee adinka aada iska dhigaysa qofka bukaan waayo buuqa ka daaya titornik sidee loo haya xaaladiisa bal iga warradiisa hadda wax faahfaahina kama bixi karno hase ahaatee buuq haddii aad sheekaysanaysaan banaanka aada tictor hal margees inaan kugula hadlaa rabaa fursada si aan kula hadlee hadday bukaankaan la tacaalayn ama adigan xoog jaanis maba ku helnaba adiga sidee loo hayaa rajo maleya bal inuu caafimaad rajo malaga leeya tictor ila hadal adi waxa ii sheeg eh, markii noola kan ilaa hadda suleeqa suleequu ku hayaa tictor suleeqaa kula hadlaya suleeqa aniga waaye faraan sabiir waa walaalkay waana ka naxaya dhibkiisa waa dhibkayga dhaawac soo gaarna waa dareemi karaa waa dhaawac qalbigayga maanta calaa xaal waan kuu sheegay qofkan wuu bukaan wuu nasanayaa laakiin inuu suleeq suleeq uu ku hayana waan kuu sheegay haddii aad suleeqa tahane dee qofkan adiga unbaa caafimaadkiisa wax ka bedeli karta markaa adiga naftaada dib isku laabo tictor waa mahadsan tahay tictoorka waxa uu leeyahay madaxaagu ninkan laga yaaba inuu caafimaado ka agdhawo aniga arooskaygaa la qabaqaabinayaa qaalidan gursa rabaa saaxiibkiis markuu ii imaado ilaahi hadda ilinaa ka socoto nink samiir hays suleeqo ku haayaa ma aqaan aniga lafteeda waa isku buuqsanahay bal waa inaan guriga tagaa madaxa degsadaa arintaana inaan yareysto maahan waa inaan wax ka qabtaa waa inaan badbaadada samiir aan wax kasta u sameeyaa samiir waa wiil fiican waa i garab istaagay maalintaan bartay ilaa maanta intuusan xanuunsan ka hor wax uusan ii sameyn ma jirto wanaagaas uu ii sameyna kule jecele isaga kaed laakiin ani maalinba jeceelay ma sheegan marka hadda inaan doqon aan noqdana maahin marka waa inaa arrinkaa wax ka badelaan waa inaan guriga dib ugu laabtaa saabir walaal ina kaxeey allaha caafiya samiir isagane alla bismillaahi raxmaan raxiim alla maanta madaxayga wa iga weyweynaado wallaahi warkaan war aan aamini kara ma aha qaalida aroosoy suleeqaa xitaa saaxiibtiisaa miii sheegaa jaceyl iskaba soo dhaafa xaasidnimadu ii qabaan ka yaaba wadada jidka aan u fadhiya xataa waa daalaan kuraa intuu soo mari jira masoo mara kabar anigan walaalkaa banaankai taaga da-aadi lahay alla aniga saaxiibtinimo maasaas la dirisnimo xitaa mu igu qiimeen way suleeqaa mida kale waxaaba iga sii xanuun badanba taas nin waaba la helaaye wiilkii walaalkay oo daraad isbarana naagtii waa waashaale isbitaalu jabal isbitaalka aan ku booqda laa ilaaha illallah maxamed rasuulullah saan suleeqa suleeqoy sanbabka ku xanuun dheh walaalkayna waa waasha aan ku fakarabay kii kalaan jeclaan waa iga qaadateen naagtaas ani maxay dheerta anu hayaabanahaybee bismillaahi rabbalaha isbitaalka aado walaalo war makuusha horta anima taqaanaa war iibane albaabka maxaa aadi bismillah anma walaalka iga celina war iibane walaalkay aan booqde xeetaa waxaan allah anigaaye faleebada maxaa alla wax sanka ka suran maxaa allah anigaaye alla wiilka soo u dhamaada aragtinta se ugu baxday aroosi taas alla sule yaama waxa la aroosi al aroosi alla samiiro anima kuu sheegin oo daraad soo kuma dhihin naagtaas kuma rabta lacagtaada lee qaadanaysa <laughs> suleeqa waa la aroosiyaa in la aroosay alla ilaahay oo xanuun ka dulqaad ilaahay oo maskaxdiisuu soo celi lahaa oo caafimaad sii gabar waa la suleeqa wallaahi laba dhinac ee iga garaacdaan ku dhaha marna walaalkay inuu cisbitaal u jiifo wiilkaan jeclaa inay iga qaadato wax suuragalaa maa suleeqa meel cad waa inaa iska saaraa halkaas aynoo joogto dhegaystayaal qaybta afartan iyo shanaad ee sheekada walbahaar aduun qaybtan qaybta xigta inta aan ku kulmayna nabadgelyo waa tahay sheekadeenii walbahaar adduun halkaasi haddii aan uga soo noqono haddee mhm. barnaamijkeena bartami wanaagsan ayaan weli bartanka mhm. kaga jirnaa mhm. qaybihii dambena waa kusii shaqaynaa saaxiibada barnaamijka galab wanaagsanna waxaan leenahay saa dhegta ugu haya barnaamijka eh, galabta casiriye moodatid Mm-hmm. maaa laakiin ma sooman tahay waa hormarsatayqaxwadaadii iyo kafeygayaa isu qaadisa laakiin taas ayaga hoos baxde kaleed quudataa noqda malaha aad adaasad aad ileed ma noo soo <laughs> sabta maaragtay marka la aado waxaa la rabaa muugtaa keliga inaa wax soo cunin xataa hadaa lagula soconin waa lasoo qaraabaqraa mataqaan artawliyaa samagaad hilibka cunistiisa say isku tihiin nooc gooni a ma jiraa <laughs> Eh, hilibka maaragte marka laga soo tago kan xoolaha oo hilibka gaduudan la dhaho hilibka mm-hmm. cad hilib lalahaa jiro mm-hmm. kaluunka dooradalaakiin mm-hmm. hilibka kale oodka midaan ku marka oodka waxaa laga sameeyaa hilibka xoolaha kala duwan mid aad maa jira geel ari ido loo geela ilkaas moo qabta maxaa kuu geeyey geelow adag yahay waxaa maya geela waa la karin waa la jirciliarigaa jiracsani ariga hadde xoogaa odkacan mm. kuma macan badno xaggaasaa kula fiican mm-hmm. waayahay gabagabadaas la soo gaarnay farxay saaxiibada barnaamijka la wanaagsan oo mahad celinaynaa mm-hmm. waxaan leenahay saaxiibayaal si kasta iyo meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan ba waad mahadsantihiin eh, sidoo kale farsamo yaqaanka ayaan leenahay waad mahadsantaha barnaamijka noo farsameynaya iyo axmed ibraahim mhm, nagala qayb galay waxaan leenahay

qaali uga dharartida dhaeeniyo

kaysigeeniyo